asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye cadda kulmi iyo goortaan gacalka maqla'ayo galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenna gidigin ku noolow gebi ahaantiin galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenna gidigin ku noolow gebi ahaantiin galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan waxaan kusoo qaadanaa idin aad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore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 haye eh. waxaa la dahay ninki bootaan ahaa mm-hmm. <laughs> meel buu u bataalayiri shalay wataa ognaha oo ciyaarihii waxaa jira hirshabeelle galmudug iyo galmudug hay war isyahe horta ciyaartii shalay mm-hmm. aniga ku ogahay barajada ku dhamaatay istaashi baana u sheegin <laughs> baraagi bulshada la socday aad iyo horta marka la fiiriyo Eh, maamulka aad taageeraysid mase waxaa kahadlo taageerid waay hirshabel baa taageeraysamidaan kuu sheega horta <laughs> iyadaa rabaa inaa wax yar ah, wax ka dhao eh, marka qaar waxaa jirta adoo eh, taageero koox gooni u ah xitaa mm-hmm. aragto in ah, kubad ahaan mm-hmm. iyo qaab ahaan is leedahay ciddaan mm-hmm. waa laga ron in xamaasada kubadda ku qaado oo dadkaas kubadda quruxda badan dheelaya aad taageertid kubadii meeshaas lagu ciyaaray ilaa hal su-aal jawaabkaa mahay dadka shalay dhan horta way xamaysnadaayeen mm. xamaasada heesayo qaarna hirshabelle taageerayeen qaar waxay taageerayeen galmudug inkastoo hortaa ku sheega banooni waa taageera maogtaa banooniga intuu socdo kooxda xamaasada markaas wadato ee gees u badanayso aa taageera haddana mid kale ah kooxda hal gool laga dhaliyo koox kale hadday dhiman tahay tanaa la yaamay dhaliso marba meel yacaanin abwaani fanaanasku ah dee hadda kahor waa lagu weydiiyey ciyaaraha markaas wuxuu dhahay gurigaan ibid iyadoo yaal la daawanayo markaasaa lidhoodha yaa la jirtaa markaas edhu kuwaan fanaani degidida qolabiyaa gool dhalisoo dhah waa yees aan idhuur kuwaasaa way dhaliyeen kuwii kale ah, haddana iguna dhaliyo saan idhuur oke waa eegana saa la idhuur oo kuwa keliyaa la jirtaa waxaas bijira wuxuu goolkii dhashaan u dabaaldegaa <laughs> anu muhiimada goolka ayu dhaa cidi doonta dhalis mhm. marka adiga weliba hadda anin dadka ciyaaraha in fiirsada mihi mar kasto mhm. waxaana ku dhacbahay yani mhm. markaa fiirsanayo xamaasadeed waxay noqonaysaa zaaid marka inaa iska diisahadhowti natiijada aa sugatid dhib ma leh taageerada ugu badan waxaa la arki doonaa mhm. koobkan hadda socda markuu finalka gaaro isma sidoo kale garoonka eh, stadium muqdisho mhm. sida shalay loo buuxiyey garoomada caalamka la tartamay marka la fiiriyo shalay si loosoo buuxdhaafiyey siday u buuxiyeen quruxda garoonka quruxda lagu sameeye mhm. yani wax badan iska bedelay aad bal galab wanaagsan eed leenahay mar kale tiishal waa soo dhaafna dhegeystayaal dib ugu noqonina mhm. <laughs> kuwa soo socda ka warkoori doonaa barnaamijka ala waxaan ku daafuranaa dhankay kaalimaha suugaanta waayahay waxaa noo soo qabanaysaa waxaa soo qabanayaa mhm. heesay ku luuqayso ubax fahmo mhm. heestan waxaa la yiraahdaa muxuu loof tari loof maran <laughs> jirka looga waa tahay mhm. hortii laabtaan la kacay lahashaday ka waayayo canuufta mhm. dib aan u laqay ereyada waxaa kaloo ka mid leedahay wax fahmo mhm. labaatan jirka aan tashan laba jirka waa la mid <laughs> iska caddahay taas laba jirka loo taliyaa iska fadhiyo gurigiio mhm. dareerka canjeelada ka dhameynayo mm. daasna waa laba jirraali <laughs> <laughs> ahaada kaliyadeeda <laughs> geli waa fadhiga ka kaxamarka mhm. waxay leedahay muxuu loof marani tari hibaantaa mm. lagu turkaa lacagtu waa lama huraanidaas mm, waa la isku arkay dhinacda waa la waaya eh, iyadoo galmudee marka eh. dadka dhihi jir ka waran saliya iskula seexaneenaahe ha ka waran sheekadaas marka ogeraa eh. lacagta waxyar in la helo waay oh, runta la isuma sheegin ogeraa mhm. mhm. marka in la helo waay waxfaama ayaa ku luuqeynaysay barnaamijkeena galab wanaagsan ayna daafar u ahayd mhm. waa dhankaagii maxaadna soo qabanaysaa kalimaha suugaantaan kusii soconaynaa ifraaxi waxaan soo qabanayaa hiis ay eh. ku wada luuqeeyaan eh. cabdi curiye iyo ah. caraweelo miyuu nool yahay jacaylka miyuu nool yahay jacaylka maasaaba dhamaada waa kana ma noolyahay horta taasaa la isweydiin <laughs> waayaaan soo wada dhegeysana iska heshaan markiisamiyuu noolyaa jacaylku miyuu neefsada sideenna ma maareeyaa dantaada miyuu dabqadaa sidayda miyaad ku nooshahay jacaylka miyuu ku nagaaday beerka naftaada miyay naftiisa naxariiska heshaan markiisa sideedna ma maareeya dantada miyuu danqadaa sidayda miyaanad ogayn xogtiisa martida inaanu suurin dhibtiisiyo mahadhadiisa inuu meel daran haleelo miyaad maqashaa warkiisa adigu matashaa sidiisa maxaa ku farxeeladiisa mariyaad aragtaa sidayda

bulshada jacaylku maalkaaga noqota darbuu ku yahay ilayska indhaha qalbiga iyo maanta marbay kurugada jacaylku maalkaaga noqota marbuu u yahay ilayska indhaha qalbiga iyo maanka miyaanu daamir lahayn diyuu abniga jacaylku mudiga intuu ka saaro mintaha iyo sharafta dhowro marbuu geeyaa naftaada meel ku daran adduunka madhar midaay sidiisii marbay muuxataa naftaadu ma oogii hadimadiisa

anaa magasaday jacaylka mudanaad joogay agtiisa manaan helin aayihiisa waxaan howlmaray dartiisa halkaad maamuuska weyday anuu muraduma yeesho niciina u raacsan maayo xaggiisana milicsan maayo anaa magasaday jacaylka mudanaad joogay agtiisa manaan helin aayihiisa waxaan howlmaray dartiisa iska weyday anuu muraduu ma yeesho miciina mhm, miyuu nuulyahay jacaylka miyuu damqadaa walaahi koley asila ku damqinaya asmaku damqaceelka asigaa ku damqinaayo inuu e, ma laga laakiin inuu isaguna kuu damqado jaceelka inuu kuu damqado dad kuu damqanaya de marka horeba amaanu kusiin lahaa suu kuu siinaa rabta kula raadi <laughs> inta badan laakiin haddaa ku jirta kawaran waa <laughs> dhici kartaa haa waayahay waa tahay weli barnaamijka galab wanaagsan ee aad dhegeysanaysaan weliba qeybihiisii dhexe ayaan isla maraynaa dhanka kalimaha suugaanta kusii soconaynaa waxaan noo soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo cabdihani xaashi heeskan waxaa la yiraahdaa muhiimadda waa danteena sida alle kugu manaystay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen meel mari ay hel maskaxda alle kugu manaysay una jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen

haysa ku meelmari ayaheen muhiimadu waa danteena cabdihaan xaashi muranka isa seega keena ka moos aan eh, inta badan dadka waxaa laha mataqaanaa muranka waa waxa ugu badan ee kala dila dadka isjecel mar walba oo ay dadku murmaan waxaa dhalata wadaawad waxaana burbura wax walba oo jilaac iyo kalsooni iyo jeclhadduu ah. bato ana haddaa kuu sheegaa <laughs> muranku hadduu bato wuxuu keenaa wax badan oo qofkaas inuu yani ileen wax lagu murmaaho waa wax dhibaato mm. keena dhexdeena mugta waxaa laga yaabaa inuu kaa xanaaqo mhm. hada qofka markaa xanaaqa inuu cadaawad kuu qaado cadaawada qofka ma sii wada haynayo laakiin waxay wax dhimaya sidiisii uu ahaay xoogaa uu kasoo soka maraha mar walba sida loo socda markadam waxaa imaanayso nin lagu kala wada imaanayso mm. marka muranka hala yarayaan leenahay intii la murmi lahaa mm. barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa waliba qaybihiisii ugu dambeeyaan kusii saqaynaa waxaa mhm. noo soo qabanaya mhm. hees uu ku luuqeeyo maxamed xasan xuseen lafoole mm-hmm. heestan waxaa la yidhaahdaa isaseeg waxay xusuusteen qofka ugu jeclaaye ubaxay xusuusteen qofka ugu jeclaaye tii aan habloo idil iyadown ka doortee tii aan habloo idil iyadown galay iyo qofkiinse wacadka adigaa ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayeen miyaan haboo edel yadown ka doortee axdigaan la galay iyoo ofinayse waxaad ahaa weligey ismaan oran urkigana kuma jirin me ooridaadee amarkaa qoraaye isa sieka nagu dhacay amurinaga weyne isa nagu dhacay amurinaga weyne weligay ismaan oran anigana kumay jirin kume ooridaade amarkaa qoraaye isaseega nagu nagu dhacay inkastoo dabiya olol halkeennii lagu shiday inkastoo kastoo uradaadi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya ulul halkeennii lagu shiday inkastoo dhexdeennii buradagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan ugu uurfayoogahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubayaa allo way u fududahay mar inaynu kulannin idiban ayaankiyo calabka u sawraaya alla way u fudutahay war inaynu kulanni sidiiban ayaankiyo calabka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebbe ugu kalsuurahay rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebe ugu kasoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulaanneen sidii baan ayaankiyo calabka u sawraayaa alla way u fududahay mar inaynu kulaanneen idibaan ayaankiyooy calabkow sawiraaya rabbigay ma eexde idibaan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde sidii ammaanada ebbe ugu kalsoonahay asamaa jacaylkiyo ilasiiye cadfeete asamaa jacaylkiyo ilasiiye cadfeete ashaxaya dhaqankaba dumar ugu horraysa ashaxaya dhaqankaba dumar ugu horraysa gu dhaliiliyo dembi aniga ongelin dad ujeeda igalii dhibata ay abuureen si laygaga aftuubeenana kala irdiya dambi aniga oon gelin dad ujeedda igali dhibata ay abuure si lagaga aftuubeen inkastoo dabiya ulul dagaalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeenni uradagi ku xidhan tahay bisna anigu sidiibaan kugu urfayoogahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubhaya inkastoo dabiya ulul aqalkeenni lagu shiday kastoo dhexdeenni uradadi ku xidhan tahay isna anigu sidii raan ugu uurfayoobahay dhahaygu sidii bay ilmada qubuqubaya alla way u fududaay mar inaynu kulanne sidii baan ayaankiyo calabkau sawiraya alla way u fudutaay war inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabkau sawiraya rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay tahay mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabkaw sawraaya alla way u fudud mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabkaw sawraaya rabbigay ma eexde sidiibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexe sidii baan ammaanada ebe ugu inkastoo aqalkeenii mm. dab iyo olol lagu shiday mhm. inkastoo dhexdeennii bur adega ku xiran tahay weliga weliba wuxuu leeyahay anigu sidiiba misna aan ku urfayocalafka u sawiranayaayo mhm. mhm. alla way u fududahay mar inaynu kulanee heeskani waa hees dhab aa layiri mhm. qasada laga sameeyey haabanka ka sheekeynay mhm. waxay ahaayeen gabari wiil mhm. de waa taqaanaa soomaalida markay soo kala dhexgalaan oo walaadan ilaaha bixiyo xoogaa yani wax laisku dhali waayo muddo isla joogaan inay raadaan hala ah, kala yaaciyomeel ah, kale ha lagu dayo qofka meel kale lagu dayo marka asiga wuxuu leeyahay dee waa la afduubayo eh, weliga ismaan oran may ooridaado aad marka hees cajiib waa heeskaasi qisada waa laga dareemamarka mhm. markaa la foole ayaa mhm. ku luqeynaya barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qayb ka ahayd aad iyo aad eh, kaalimaha sugaantaan kusii soconayna anagoo gabagabadiina usii dhow mhm. waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka la yidhaahdo axsaab cusmaan daawsha dhaweyda aabaayo afkaad shalay igu eryeeda miyaanu kugu oolin eega gabadha kaxishoon waaye weligaa qofka caasha haddana ma ammaanta <laughs> maya maya Eh, yani waxaa laga yaabaa inay ku adkaysay shalay oo gadaal xooga haddana iska soo badeshay afkaa shalay ugu eryeysay kuwan yaala miyaa maanta hadday soo jeclaatay hadduu marka hore ka yimid ee mm-hmm. ayadii diiday oo ay ku noqoto haddana waxaa laga raba maadaama uu jeclaa mm-hmm. inuu ku qaato waayahay ibra gabagabadii aan isla soo gaaranay aad iyo aad dhammaan dhegeystayaashayna ay joogaan mm-hmm heeska gabagabada maxaa noo soo qabanaysaa waa adiga eh, faraaxay gabagabada saaxiibada maxaa nooga tegaynaa waa noo soo qabanaysaa saaxiibada waxaan uga tegaynaa hees uu ku luuqeeyo maxamed bikey heestan waxaa la yidhaahdaa waxaan guud ka saartaa eedan weli gelin guud heestii u dambeysay xabyaal barnaamijkeena galab wanaagsan tan iyo barnaamijkan kale sidaas nabadgelyo na gabaye ana wayga go'antahay axdiyo ah, misena gabaye ana wayga go'an tahay iyaduna gub mooye qalbigiisa gooyo gurmad caashaq macguudko iyo beenku lagu daday Ali. Ali. daran yahay hubashana u badan yahay inkastoo iga badan tahay hadalkeedu godin yahay meelugooya daran yahay hubashana u badan yahay meelugooya daran yahay hubashana u badan yahay wacdawalogigay